ma huwa towxiid اlasmaaءi wالصifaat ile waxaa la soo maray towxiid اluluhiya iyo towxiid اrububiya kii saddexaad waa towxiid alasmaa wasifaat wuxuu yidhi marka in allah lagu keli yeelo magacyada isagu uu leeyahay iyo tilmaamihiisa towxiidkaasi muxuu yahay jawaabtii marka maxay noqotay huwa aliimaanu bima wasafa allahu tacaala bihi nafsahu fii kitaabih waa in la rumeeyo wixii alla uu naftiisa ku tilmaamay kitaabkiisa qur-aanka ah wasafahu bihi rasuuluhu sala allah alay slam rasuulkiisuna uu ku tilmaamay oo min alasmaa'i alxusnaa ah magaceedii wa wanaagsanaa ah magac kastoo alla uu leeyahay waa u wanaagsan yahay waa mid wanaagsan waa quruxsan yahay waasifaati alculaa iyo tilmaamihii sarsareeyey tilmaam kastoo alle uu leeyahana way sarraysaa wa imraaruhaa lana socodsiiyo oo lagu dureeriyo kamaa jaa'ad sida ay u timid iyadoo macnaheedii xambaarsan oo aan macnihii la diidaynin oo macnihii la sugaayo bilaa kayfin laakiin kayfiye iyo sidaasuu ugu tilmaaman yahay tilmaantan aan la dhehaynin ilee allama aanan arag annagu wixii naloo sheegay yaan wujuudkooda iyo jiritaankooda rumaynaynaa annagoo macnihiina rumaysan imraarku marka waa kaas ilaa wixii haddii la macno tiro waa la imraariyey waa la dureeriyey sidii uu ku soo arooray uu ku yimid baa lagu dureeriyey oo lagu socodsiiyey lama dhihi karo wixii marka macnahooda la sugo yaa la dhihi karaa amarahu waa uu socodsiiyey ajraahu laakiin haddana kayfiye adigu ma sheegaysa sababta kayfiyadii dee maba aadan taalacanba allah ma aadan arag sida uu tilmaantan uu tilmaaman yahana adigu garan maysid laakiin macnihii baad garanaysaa cilmi marka la sheego dee cilmiga macnihiis waa la yaqaanaa xikma marka la sheego macnaheedu waa la yaqaanaa samci marka la sheego macnihiis waa la yaqaanaa kamaa jamaca allahu tacaala sida alle uu u uruuriyo uu isugu keenay bayna isbaatihaa in magacyadii tilmaamihii la sugo wa nafyi takyiifi canhaa kayfiye la ogaadana uu ka anfiyey le kayfiye ma jirto lama lehee annagii aan kayfiyadii garanaynin ile alla ma aanan taalacane in markaa takyiif laga anfiyo iyo waxaa la kulmiyey meel laysugu keenay in macnihii la sugo fii kitaabihii kitaabkiisu alla uu ku kulmiyey oo uu isugu keena labadaas oo sugiddii macnaha ah iyo in kayfiyadii laga anfiyo oo macnaha kayfiyahan anagu ognahay waay fii gayri mowdicin meelo fara badan yaa marka alla uu ku kulmiye labadaas oo isugu keenay ka qowlihi tacaala sida alle uu yidhi oo kale yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum alle wuxuu og yahay makhluuqaadkan wixii marka ka horeeyey iyo wixii ka dambeeyey yuu og yahay alle marka waxaa la sugay cilmigii allah la sugay laakiin haddana waxaa la yidhi walaa yuxiituuna bihi cilmaa cilmi kuma koobaan alle kuma koobaan cilmi marka alle cilmigiisu isagu wuxuu marka eh, koobay wax alla wixii muuqday wax alla wixii qarsoon aragga allana wax alla wixii la arkay yuu maaragtay koobay wax yar yar ha noqdaan ama wax waaweyn ha noqdaane laakiin iyagu cilmi kuma koobi karaan alle marka wax alle shabbahaahi ma jiraan oo macnaha cilmiga macnaha ku koobi karaa wa qowluhu tacaala iyo alla qowlkiisa uu yidhi laysa ka midlihi shay alla wax shabahaa ma jiraan yani makhluuqaadka makhluuqaadka alla uu abuuray alla uma eka mana shabahaan wa huwa allana assamiicu waa mid maqal maaragta maqalkiisu uu xeel dheer yahay albasiiru araggiisuna wuu shaamil yahay oo uu xeel dheer yahay isagana marka tilmaamihiin alla waa loo sugay la magacyadanu tilmaamay wataane laakiin waxaa laga anfiyey in keyfiye aan garanayn ay meesha ay jirto wa qowluhu tacaala iyo alla qowlkiisa uu yidhi laa tudrikuhu alabsaaru aragyadii alle ma koobaan sababtoo ah alla weynidiisa darteed iyo dhammaystirnaantiisa yaani la koobi karin marka aragyadu alle ma koobaan inkastoo ay aakhira alle maaragtay arkaayaan dadka muminiinta ah oo ay ku farxaayaan wejigiisa inay maaragtay fiirsadaan aakhiro laakiin haddana waa koobeen lama dhihi karo idlaabku waa koobid ma og cadamada allana marka aad bay maaragtay u weyn tahay annagu ma koobi karno yacni aaban aragnay aakhiro haddii alla noo qoro in allah laakiinse ma ku koobi karno araggeenna kuma koobi karno allah marka adduunyadii alla laguma arko aakhirase alla waa la arkaa laakiin aragtida aakhira la arkaayo haddana koobidu lama socoto lama koobi karo dhinac walba lagama koobi karo waay macnuhu ee waa un la arkaa laakiinse alleh isagu aragyada waa uu koobaa oo cilmigiisa maaragtay kooba oo sida ay wux u yihiin buu u ogyahay alle wa huwa alatiifu alkhabiir waana madka midka cilmigiisu wuu maaragtay xeel dheer yahay waa mid waa wax oge xeel dheer marka khibrada alle aad bay maaragtay daqiiq u tahay cilmigiisuna uu latiif u yahay sidaa darteed wixii qarsoona oo sirta ahaa iyo wixii la qarinaayey alla waa uu maaragtay ogaada ludfiga allana waxaa ka mid ah inuu addoommadiisii uu hogaamiyo masaalixdii diintooda dariiqyo aanay iyagu dareensanayn waxaa kaloo lagu fasiray waa midka addoommadiisa alla um u tura oo wixii horay u dhacayna og wixii dhici doonana alla uu og yahay oo xaqiiqadooda u og yahay waa u taalacda xaqiiqadooda marka ixaatadan ama ludfigan la sheegaayo waa macno ka zaa'idsan cilmigii marka bawaatintii wax walba alla waa uu maaragtay og yahay waa khabiir iyo wagayri daalik iyo aayado kale ayaa waxaa la ysugu keenay in tilmaamihiina la sugo takyiif iyo keyfiye aan garanaynana laga anfiyo wa fi tirmidiy xadiidkii tirmidi ku jiray can ubay bni kacb laga wariyey saxaabiga ahaa radia allaahu canhu e ana almushrikiina mushrikiintii qaaluu waxay yidhahdeen lirasuuli illahi sal ll ly yacni lamaa dakara aalihatahum markuu ilaahyadooda wax ka sheegay waxay caabudayaan oo allah ka soo haray waxay yidhaahdeen insib lanaa rabbak yani noo noo noo noo abtiri yani rabbigaada adiga ku abuurto khaaliqa ah bal nasabkiisa noo sheeg ila wax walba nasabay leeyihiin marka unsub lanaa rabbak yani nasabka rabbigaa noo sheeg fa anzala allahu tacaala markaasaa alla soo dejiyey qul huwa allaahu axad allaahu samad aayaddan alla soo dejiyey alle waa midka keli ah yacni axad oo fil ihbaat ah alla un baa lagu sifeeyaa laakiin makhluuqaadka marka wax la anfinaya axad loo isticmaalaa marka alla waa midka keli ah allaahu allana assamadu waa midka samadka ah oo dhammaystiran oo wax walba isaga ay u qasdaan asagu laakiin aan waxba u qasdin aan marka yacnii kala tafaruqin alla kala maarata baxbaxo sida khalqigu uu kala tafaruqi karo marka asamad salafku waxay ku fasiri jireen alladii laa jawfa lahu midka aan maaragtay guda lahayn marka wixii aan guda iyo maaragtay axshaa iyo aan lahayn yaa samad la yidhaahdaa wax ma galaan isaga sidaa darteed alle waxna ma cuno waxna ma cabo wax maarata tilmaamihiisii ka mid oo soo faaruqaaya ahina ma jiraan sidaa darteed axadnimadaas iyo samadnimadu waxay keenayaan inaanu isagu wax dhalin lana dhalin sababtoo marka wax la dhalaayo waa un laba waxyaabood baa wax ka samaysma marka annaa yakuunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba yaa alla u yidhi see marka walad alle loogu sheegi karaa saaxiiboodba ma leh marka laasimkii haddii la anfiyey malsuumkiina meesha waa ka baxaaya dee maaragtay haweentii haddaanay meesha joogin de weladna marka ma jiro wa marka lam yelid walam yuulad isaguna wax ma dhalin lama dhalin sababtoo inaan marka la dhalin waa min baabi awlaa wa sida noo imaan doonta marka dhalashadu laba shay dhexdood bay ka timaadaa labada shayna marka waa kana de saaxiibad marka meesha ma jirta annaa yakuun lahu walad see alla walad uugu ahaanaya walam takun lahu saaxibatu saaxibad male wa khalaqa kula shay haddana iyadoo ay saas tahay wa khalaqa kula shayin wax walba isagaa abuura alle marka waladka waa uu anfiyey alle laasimkiisii baa meesha laga anfiyey saa darteed waladku saas ku anfoomay oo ah dee haween meeshuma ma jirtaba saaxibad ma jirto haddana waxaa kaloo lagu anfiyey inuu wax walba isagu abuuray wixii alle ka soo haray waa wax la abuuray wax la dhalay kuma jiraan marka tilmaam kastoo tilmaamahan ka mid ah iyo magac kastoo magacdadan ka mid ah oo labadan ah inuu axad yahay iyo inuu samad yahay wuxuu meesha ka saarayaa inuu isagu wax dhalay in la dhalayna hadda waa min baabi owlaaba kaba sii daranba wax marka la sheegi kara maaha wax saxna maaha liannahu laysa shayun yuuladu marka waa xadiidkii baa sii socda liannahu maxaa yeelay laysa shayun yuuladu ma jiro wax la dhalo ilaa sayamuutu wuu dhiman doonaa walaysa shayun yamuutu ilaa sayuuras wax dhimtaana ma jiraan ilaa waa la dhaxlaa hadday dhintaan wa anna allaha tacaala laa yamuutu walaa yuuras allana ma dhinto oo ma geeriyoodo lamana dhaxlo walam yakun lahu kufuwan axad allana uma sugnaanin wax shabaha uma sugnaanin lam yakun lahu shabiihun walaa cadiilun wax shabahay wax lamido alla uma sugnaanin walaysa ka midlihi shay-un isagana wax lamiduhu ma jiraan xadiidka tirmidi baa wariyey sanadkiisa waa laisku khilkhilaafay laakiin ninka muxaqiqa ee kitaabka taxqiijiyey axmed bin cali caluush madkhali isagu wuxuu leeyahay fi الnihaaya wbihada yartaqi hada اxadiiث ilى darajaة اxasani ligayrihi wuxuu gaarayaa buu leeyahy xadiid xasan ligayrihi ah laakiin sheekh albani صaxiix sunan الtirmidi wuxuu maaragtay eh, ku xukumay inuu xasan yahay laga soo bilaabo halkan mushrikiinta markay yidhaahdeen ansub lana rabbak marka aayadda uu soo dejiyay qul huwa laa axad allahu samad intaas waa xasan buu yiri laakiin silsila daciifa yuu markuu xadiidkan soo arooriyey oo suuraddu in ku soo degtay maaragtay arrinkan uu sheegay yuu wuxuu yidhi saxaxahu alxaakimu waadahabiyu xaakim yaa mustdraka ku tasxiixiyey xadiidkan dahabina waa uu ku waafaqay abuu jacfar araazi nin la yidhaahdo yaa ku jira waa nin daciifa laakiin xadiidkiisu wuxuu leeyah yidhi shiikhu shawaahid tuqawiihi waxyaaba u maraga oo u markhaati furaaya oo xoojiya buu leeyahay ee durulmansuur ka fiiri buu ku leeyahay markaa silsila daciifa raqamkeeda shan kun laba boqol iyo lix ka raadi marka xadiidkaas marka saasaa marka jawaabtii su-aashii kow iyo kontonaad ay noogu dhammaanaysaa oo macnaha ah in maaragtay la macneeyo tawxiidu alasmaa waasifaat waxa uu yahay iyo sida alla uu maaragtay isbaatkaas iyo in kayfiyadii aqoonteeda layska anfiyo uu alla ugu jamciyey aayada iyo axaadiid kala duwan marka intaasu inshaa allah sharax ahaan way ugu filan tahay wallaahu aclam